salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin amaa bacd in sha allahu tacaala risaaladii aynu u ballansaneen kitaabu liimaan lilqaadi abi yacla baynu caawa in sha allahu tacaala bilaabaynaa risaaladu marka waa risaalo la weydiiyey alqaadi abi yacla muxamed ibn lxusein ibn muxamed ibn khalaf albara alfara albaqdaadi sheikhu lxanaabila marka waa imaam haniyun can tacriif oo culimadii qarnigii shanaad ahaa taqriiban afar boqol konton iyo sideed meelaha geeriyooday kutub badan ka tegay sida kitaabka alcudda fi usuul اlfiqh oo matbuuca kitaabka loo yaqaan ibطaalu atawiilaat liakhbaari الsifaat kutub badan buu leeyahay waxaa ka mid a kitaabkiisa almujarad fi lmadhab kitaabkan alkhiraqi matnigiisa ee ibnu qudaamana uu sharxasna waa sharxay kutub badan buu ka tegay oo uu leeyahay kitaabkan marka waa su-aal la weydiiyey oo arda ay weydiiyeen kadibna uu ka jawaabay kitaabku wuxuu ka kooban yahay sagaal masalo sagaalkii masalo marka lix ayaa la helay oo ninka muxaqiqa ah uu helay kadibna saddexdii kale wuxuu ka dhammaystiray kitaabu qaadigu leeyahay oo la yidhahdo almuctamad fi usuul fiq fi usuuli diin cafwan almuctamad fi usuul diin kitaabka almuctamad fi usuul diin laftirkiisu lama helin asalkiisi asalkiisa lama helin mukhtasarkiisibaa la helay mukhtasarkii oo matbuuca ayuu marka ka dhammaystira adka muxaqiqa ah masaa-ilka sagaasha ana sheekhaaba inoo bilaabi doono oo asaga dareerin doono marka risaaladu marka risaaladii afra saddexaad bay noqonaysaa min masaa-il iimaan ku saabsan wuxuuna imaamku yidhi alxamdu lilahi wabihi nastaciinu wasalaatuhu calaa nabiyi muxamedi waaalihi wasalama washarufa wakarum alxamdu lilah ilahay bay mahad u ahaata wabihi nastaciin ilahay baan subxaana wa tacaala kaalmo weydiisanayna oan kaalmaysanaynaa wasalaatun ilaahay naxariistiisu ama ammaantiisu calaa nabiyihi nabigiisa ahaata muxamedin ah calayhi salaatu wasalaam wasalama allaha nabadgelyo washarufa nabiga allaha sharifo wakaruma allaha maamuso karaameeyo sa'altumuunii waxaad ii weydiiseen buuhi axsan allahu tawfiiqakum ilaahay khayr haydan waafajiye ama waafajidiina ilaahay ha wanaajiye waxaad ii weydiiseen can madhabi abi cabdilah axmed axmed ibn muxamed ibn xambal raxmat ullaahi tacaala caleyh ashaybani madhabka imaam axmed ibn xambal baad i weydiiseen imaam ahli sunna waljamaca waad garanaysaan bay ila tahay fi xaqiiqati liimaani maahu waa su-aashii koobaad almasala lula waa taas waxay ku saabsan tahay iimaan maxaa la yidhaahdaa see baana loo qeexaa maxaana iimaan loo yaqaanaa masalada labaad wahal warada sharcu binaqlihi wa qalbihi cama kaana caleyhi fi lluga wahal warada sharcu sharcigu ma ku soo arooray binaqli iimaanka in laga raro asalkiisa luqada iyo wa qalbi in la rogo oo la bedelo cama kaana caleyhi fi lluga mafhuumu liimaani fi lluga iyo mafhuumu liimaani fi sharci ma isku midbaa mise waxbaa isbedelay bay su-aasha koobaad labaadna ku saabsan tahay ila nimanba waxay qabaan ma kaana iimaanan fi lluga fahuwa iimaanun fi sharci iyo ma ahee iimaan fi lluga wuu ka duwan yahay aliimaanu fi ka hadlay whal warada sharcu binaqlihi naqli اliimaan